bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam walaalayaa halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabka fiqigaha bidaayat mutafaqih xajaradiisii labiiyo soddonaad oo inoo akhrinaya sheekh maxamuud xalika xafidahu llah falyatafadal mashkuura ilaahay baa markhaati iga ah oonan been ku sheegayn inay ku dhacday afar jeer markuu saa yidhaahdo u marka shanaad ee qof baa meesha u dhigaya qaadigu qofkaasaa marka shanaad intaanoon afka qabanaya oo odhanaya war jooga war labadiina qof baa been sheegaya war cadaabka adduunka ka aakhira ka khatarsan war ka jooga hadduu diido marka shanaad wuxuu odhanayaa haddaan been ku sheegayo ilaahay nacdashii ha dhacdo subxaanahu wa tacaala haddaan been ka sheegayo ilaahay nacdashii ha igu dhacdo ayuu markaa odhanayaa waa fahamtay soo ma taasaa dihaarka la yidhaahdaa gabadhna waa sida oo kale allana qur-aanka waa ku sheegayo waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa xaasaskooda zine ku tuuraya ku sheegaya walam yakun lahum shuhadaa'un maragna aanu haysan ilaa anfusahum naftooda mooyaane fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billaah oo markhaatiga qofka iyaga ka mid ah waa afar markhaati inahu lamin min asaadiqiin inuu run sheegaya ka markhaati kacay oo weli afarta markhaati waa in mid waliba u caddeeyaa waa isag fadhiyeeniyo gacantiis haysteeniyo waa wada socdeeniyo waa wada qoslayeeniyo maxaafidna lama rabo labadii qof oo hawli ka dhexayso hawli ka dhex socoto waa inay ku markhaati kacaan mid kasta waa wada hadlayeeniya waa sheekaysanaya ma jirto labadii qof oo kulansan waa inay caddeeyaan midda shanaad ana lacnat allaahi calayh ilahay nacdashi inay ku dhacayso ayuu qirayaa in kaana min alkaadibiin wayadra'u canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadimiin cadaabka iyo jeedalka iyo shaabugaynta iyo ciqaabka ku dhacaya waxaa ama jeedal ama dhagaxa lagu dilaya waxaa iyada ka ilaalinaya oo ka riixaya inay sidoo kale afar markhaati keento afar dhaarood inay ku dhaarato inuu ninkani been ku sheegayo marka shanaadna ay tiraado ilahay cadhadii hay gu dhacdo haddii maaragtay uu ninkaasi run sheegayo markaas alle wuxuu leey walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatuhu wa ana allaha tawaabu raxiim arrintaasna wakhtigii nebiga dhacdayoo salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wakhtigii nebiga ayay dhacday gabadh ayaa ninkeedii soo ashtakeeyey markaasuu wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow islaantaydii ayaan anigu faraad xumo ku arkay oo zine iyo waxbuu ku sheegay markaasaa nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku yidhi markhaatibaad keenaysaa haddii kale waxaan kuu sheegayaa albayina haddii kale waa ku shaabuugeynayaa buu nebigu yidhi salawaatu ulahi wasalaamu caleyh ile dadka xumaha ku sheega dadka muminiintae dhowrsoon siddeetan jeedal ha lagu dhuftaa ilaahay yidhi subxaana wa tacala fajliduuhum amaaniina jalda isagoo ninkii yaaban wuxuu yidhi rasuulku ilaahayow ma haddii nin haysto aan gurigii ugu imaado oo aan markaa markhaati doonto soo kala boodi maayaan oo kala tegi maayaan manaaba markhaati ka gaadhaya arrintayda inay run tahay ilaahay baa qur-aan soo dejin doona markiiba ilaahay aayaadkan buu soo dejiyey gabadhii oo uur leh ayaa meeshii la keenay iyo ninkii oo ninkii baase lagu tuhmayey uru yeelatay markaasaa la dhaariyey cabdullahi bni cabaas iyo saxaabiga layidhaha sahal iyo rag badan baa meesha maalintaa joogay ibnu cumar iyo baa joogay gabadhii markii meeshii la keenay oo dhaartii la galay ayaa markii shanaad baycaga gaadlaysay markaasaa lala hadloo waxaa la yidhi ilaahay ka yaaboo hagelin waxaa ku dhaaran maanta markaase waxay tidhi laa ufadixu lyawma laa ufadixu qawmii saa'ira alyawm wallahi reerka iyaga maanta ceebeen maayo waa gelaya arrinta ku dhaaranaya intay reerka ceebayn maayo sidii bay ku dhaaratay labadoodii waa la kala kaxeeyey nebigu waa kala caydhiyey salawatullahi waslamu calayh markaasaa nebigu wuxuu yidhi absiruuhaa gabadhaa u fiirsada waxa ay dhasho uurka leh fa in jaa'at bihi hadday dhasho akxala alcaynayni wil indha kuulan oo sida indhaha in indha kuul loo mariya aad moodid saabiqa alalyatayni badhya waaweyn khadlaja saaqayni kubab waaweyn fa huwa lishariik ibnu saxmaan shariika ibnu saxmaa baa gabadha lagu sheegay shariika ibnu saxmaa baa ninka gabadha wiilka ka dhalay mase ilaahay qadarkii waa dhashay mase waa shariigoo soconayaba ninkaasoo nin dee indha kuulanoo baribariu bari weynoo kuwab waaweynoo gaaban aha xooggan mase wiil kuwaaba isagii oo kaleba markaasaa nabigu wuxuu yidhi lawlaa maa madaa min kitaabi illaahi lakaana lii walahaa sha'nun walle xukunkii ilaahay oo dhacay iyo dhaartii dhacday haddaanay jiri lahayn aniga iyo gabadhaasi walle xaalad baan oo dhexeen lahayn dhagax baan ku diri lahaa micnuu wey shaqan ka qaban lahaa marka saas sharcigu u sugnaaday isagu weeyaan wuxuu yidhi sheekhu marka caleyh raxmatullah daabit lwal xukmu man ramaa zawjatahu bizina xukmu man qof xukunkii waxa weeye ramaa ku tuuray zawjatahu xaaskiisa bizinaa zina ku tuuray idaa ramaa zawjatahu ninku hadduu xaaskiisa ku sheego bizina zino fa calayhi dushiisa waxaa ah waaxidatun min arbacin afar arrimood midkood inuu la yimaado kow xaddulqadfi baa dushiisa ah afar arrimood midkood baa ku dhacaya xaddulqadfi xadkii qofkii wax qadfaye xumo sheegay xadkiisa <coughs> baa ku dhacaya wladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda ahaani ka labaad atacziiru ganaax baa ku dhacayo ninkii waa la ganaaxayaa oo wax intaa ka sokeeya labaatan jeedal iyo wax la mida un weeyaan ee waase goorma goorta la tacziirayo waa goorta islaantan lagu yaqaano dhaqan xumada dariska iyo magaalada iyo xaafadaba islaan aan fiicnayn oo haddii alla idmaayo gacantogaalayn badan haddii lagu sheekaysto warkeeda la hayo markaasi warkaa war fiican baa lahaya laakiin weli caddaal lama hayo warkii laakiin suuquu ku jira naagta inaanay wacnayn hadday saa tahay ninka sideetan lagu dhufan maayo xoogaa tacsiir labaatan iyo shan iyo toban iyo toban wixii uun imaamku garto waa lagu dhufanaya athaalitu ka albayinatu bayino iyo markhaatiyo caddayn baa la rabaa oo waxa weeyaan in markhaati lagu soo ogo inay zinaysatay ayaa la rabaa athaaliu alraabicu kala afaraad allicaanu licaankii weeyaan oo markaa inay licaan meesha yimaado way licaantamaan ayaa qodobka kalena uu noqonaya adaabidu tane labaad shuruudu licaani licaanka shuruudihiisu alaaatun saddex weeye saddex baa shuruudihiisu yahay kownuhu ka koowaad waa inuu ninku kownuhu waa inuu licaanku yahay mid dhex maraya bayna zawjayni laba lamaane oo zawjeenoo isqaba mukallafayni oo mukallafiina ah. macnaa qaangaadha oo caqli leh an yaqdifahaa waa inuu ninkii gabadha ku tuuraa oo ku sheegaa bizinaa zino an tukadibahu waa inay beenisaa oo tidhaahdo wuxuu sheegay waxba kama jiraan marka shuruudahaasuu leeyahy licaankii labada qof oo islicaanku dhex marayo way laba qof qofoo horta caqli leh waa inay yihiin oo isqaba waa in ninku gabadha uu zina ku sheegaa waa inay ku beenisaa wixii uu ku sheegay oo hadday qirto oo waa runtii tidhaahdo marka licaan ma jirya sooma haddin xad baa laga wefinaya wey addaabitu haaliu aahaaru licaani licaanka raadka ka dhasha arbacatun afar wey afar arrimood baa ka dhasha kow suquutu lxaddi xadki oo dhaca iyo watacziiri ganaaxi oo dhacaya oo wuxuu ka dhacayaa iyadii tacsiir lagu samayn maayo xad laga fulin maayo ile dhaarba meesha dhacday sooma hadde kii lagu tuhmayey ee lagu sheegayna la garaaci maayo sooma hadde oo ninkii saxaabiga ahaa ee meesha joogay ee gabadha xoogaa ay iswaxaysteen oo markaa ilmihii ninkaas gabadhaasi dhashay ninkii u ekaaday ninkii miyaa loo yeero ma la garaacay waa maya soo maaha suquutul xaddi xadkii oo dhacaya kii lagu sheegay iyo iyadaba awi tacsiiri ama tacsiirkiiyo ganaaxi oo ka dhacaya athaani ka laba altafriiqu waa kala kaxayn iyo kala caydhin la kala caydhiyo baynahumaa labadooda in la kala caydhiyo athaaliu ka saddexaad ataxriimu almuabadu altaxriimu waa xaaraamoobid almu'abadu abadiye ah labadoodu weligood adduunka intay ku nool yihiin dib damba isu guursan maayaan hadday toban jeer xajiso isna toban jeer xajiyo kun jeer toobad keenaan alla u soo noqdaan cubbaad noqdaan xaraam waa kala go'day meesha lacnadaa dhacday sooma haddee ataxriimu xaaraamoobid almu'abadu abadiye abaa dhex maraysa afar intifaa'u lwaladi waladkaasoo anfooba waladkaasa meesha laga anfinaya waladkayaa loogu abtirinaya iyadaa loogu abtirinayaa abtiyaashii laakiin isaga ilmahaasi loogu magac dari maayo waa rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi waa tuulahaa hadday dhasho nin caynkaa iyo caynkaa tilmaamihiisu yihiin waxa weeyaan iyadaa ilmaha loo tiirinayaa marka ninka iyada qabayna hilaal ibnu umaya la odhan jiray gabadhaas dabeetna ilmihii iyada iyaa loogu abtiriyey oo waxba shaqaa kumuu yeelin isagu wallahu subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu اllahi wasalaamuhu waraxmatuhu wbarakaatuhu cla khayr اlanbiyaaءi wاlmursaliin wclى aalihi wصaxaabatihi ajmaciin <clears throat> qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala wagafara allahu danbahu kitaabu lciddati ciddadii buu kitaab u yahay ciddadu waxa weeyaan waa muddada ay sugayso gabadha ninkeedii uu furay ama uu ka geeriyooday ama khulci ay ku kala tageen ama fasakh iyo wax la mid ay ku kala tageen marka ciddadu waxa weeyaan waa muddada ay sugayso gabadhii sawjkeedii uu faaruqay ama ha faaruqo geeri ha ku faaruqo ha ka dhinto ama haddii alla idmaayo isagoo noolba ha faaruqo ama khulci ha ku kala tagaan ama fasakh ha ku kala tagaan muddadaa gabadhu ay sugayso ayaa ciddo la yidhaahdaa shareecada islaamku xukunkeedu waa waajib allah waatuu leeyahay waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna halaaثata quru'in haweenkii muطallaqaadka ahaa ee la furay waxay sugayaan naftooda u sugayaan oo ay intidaar iyo sugid la imanayaan saddex duhri inta laga gaarayo xikmadda ku jirtaa waxa weeyaan shareecada islaamku ay sugtay in gabadhii haddii aan la idmaayo riximkeedii furso riximkeedii in la ilaaliyo inuu madhan yahay iyo in kale oo uurmadhan ay tahay in gabadhii furso la siiyo iyo laba iyo zawjkiiba bal inay isu soo noqdaan haddii dalaaqaasu rajciyahay in la rajeeyo alle subxaanahu wa tacaala niyad wanaagsan inuu qalbigooda soo geliyo oo isu yimaadaan in la ilaalinayo eh, nafta iyo mooralka ninka zawjka ah iyo gabadha lafteedu ilaalin inay ku jirto in xidhiirkii raximka iyo dhalashada la dhowrayo oo aan saa lagu kala tegaynin marka hadday gabadhu tahay mid ciddada ay ku jirtaa ay tahay ciddatulwafaa oo ninkeedii intuu dhintay markaa ay cidda tirsanayso afar bilood iyo toban habeen waxyaabo badan baa ka xaaraana kow waxaa ka xaaraam ah aziina inay gabadhu isqurxiso waa ka xaaraam waxaa ka xaaraana indhakuul iyo waxa waa ka xaaraan waxaa ka xaaraana inay gurigeedii ka baxdo iyadoo wax xaaje iyo daruuro ay u baxaysa aanay jirin waxaa ka xaaraama dahab iyo wax caynkaasa inay xidhato waxaa ka xaaraama inay cadar iyo tiib iyo waxaa ismariso inay xinaysato waa ka xaaraan dharqu qurux badan inay xidhato waa ka xaaraan waa tii cidatulwafaaga ku jirta iyadu weeyaan wuxuu yidhi marka mu'alifku wa fiihi daabidun waaxidun daabid keliyaa ku sugan daabidku waxa weeye almuctadaatu haweenkii ciddo tirsanayay sitatu aqsaamin lix qaybood weeye haweenka cidda tirsadaa sidoodaba waa lix qaybood alxaamilu biwadci maa yatabayanu fiihi bacdu khalqi linsaan watanqadii ficil baa u qadarane watanqadii way dhammaanaysaa ciddatu lxaamili tii uurka lahayd ciddadeeda waxay ku dhammaataa biwadci maa shay inay dejiso yatabayanu uu caddaanayo ama uu cad yahay fiihi gudihiisa bacdu khalqi linsaani qof abuurkii qaarkii wax ah oo maaragtay ka muuqdo oo halkan waxaa weeyaan ta u horaysa cidda tirsataa waa tii uurka lahayd tii uurka lahayd ciddadeedu waxay ku dhammaataa markay uurka waxa ay ku sido ay umusho dhigto waalwaalid allah waa tule wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna alle waa tuleyay subxaana wa tacaala sunnahana waxaa sugan zubayr ibnu alcawaam oo umu kulhuum bintu cuqba bin abi mucayd gabadhaa qabay oo iyadoo xaamilo bay seero qabteen markaasaa uu furay saxaabigii dalqad markii uu furay oo ay dalqadaa ku kala tageen ayuu salaadii subax masaajidka aaday waa soo noqday mise gabadhii waa umushayba markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad ii khiyaamaysay ilaahay ku khiyaamee markii jashaadu iyo furiinkaagii soo dhowaaday dhigidda ayaad i weydiisatay maaragtay markaasuu nabiga u yimi sal allahu alay wasalam ee rasuulkuna wuxuu yidhi mar dambe gabadh inaad doontid mooyaane hadda gabadha ciddadeedii waa go'day <clears throat> marka alxaamilu waa tii uurka lahayd kuwa cidda tirsada taasaa ka mid ah wa tanqadii way dhammaataa ciddatu lxaamili tii uurka lahayd ciddadeedii biwadci maa shay dejintiibaa haddii alla idmaayo ay ciddadeedu ku dhammaanaysaa shaygaasoo yatabayanu uu caddaanayo fiihi gudihiisa bacdu khalqi linsaani qof bani aadama abuurkii qaarkii uu caddaanay inay wax dhashaa loo jeedaa wax dhasho oo riximkeeda wax ka soo baxaan athaani labaad almutawafaa waa tii laga oofsaday canhaa xaggeeda zawjuhaa zawjkeedii laga oofsaday waa islaantii ninkeedu ka geeriyooday aynu lahayn waxyaaba dhowraa muxaramaadka ah walow haba ahaado oofsigaa iyo geeridaa ninku geeriyooday haba noqdo qabla dukhuuli intaanu gabadha u tegin ka horba in lam takun shardi waxaase ah waxaa u shardi ah in lam takun waa inaanay ahayn xaamilan mid uur leh biarbacati ashhurin ay tactaddu waa u qadarane tactaddu way cidda tirsanaysaa hadday uur leedahay biarbacati ashhurin afar bilood iyo wa cashrata ayaamin toban maalmood lilxurati tii xorta ahayd wa nisfihaa intaa barhkeedna waxaa cidda tirsanaysa lilamati tii addoonta ahayd oo halkan mu mu'alifku wuxuu tilmaamayaa dumarka ciddada tirsada talabaad ee xigtana waxa weeyaan tii xaamilka ahayd waa tii ninkeedii ka dhintay haddii gabadhu ninkeedu dhinto way cidda tirsanaysaa halkaa masale aynu hore usoo sheegnay iyo masaladan baa kala duwan oo halkan sheekhu wuxuu leey walow qabla dukhuuli haddii gabadh uu nin mehersado dabeeto ninkii gabadha mehersadayna uu dhinto isagoo aan gabadhii la aqalgelin oo aan aanba aragba labadii qofba aan besba aragba hadduu ninku dhinto gabadhu afar habeen iyo toban cishay cidda tirsanaysa hadday xor tahay haddii kalena taa intay ciddo tirsato barhkeed bay ciddo tirsanaysaayoo laba bilood iyo shan habeen bay ciddo tirsanaysaa waxaynu soo sheegnay darsigeennii hore ama duruusteennii hore kitaabu nikaax iyo meelaha markaynu ku jirnay waxaynu soo sheegnay gabadhu haddii uu nin mehersado oo ninkii markaa uu dabeeto isagoo aan taaban gabadhii uu furo inaanay wax ciddo a ah lahayn famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha buu alla leeyay subxaana wa tacaala marka tani way ka duwan tahay hadduu mehersado oo isagoo aan gabadhii taabanba oo aanay laba qof oo dee macaamil zawjiya dhex marinba marka uu ninku dhinto sida waxay u cidda tirsanaysaa islaan la qabay oo dhaqmaad ahayd oo kale u cidda tirsanaysaa wuxuu leeyay sheekhu marka almutawafaa tii la oofsaday canhaa xaggeeda zawjuhaa zawjkeeda laga oofsaday walow haba noqdo oofsiga iyo geeridaa ninka ku timi qabla dukuuli intaanu gabadha u gelin ka hore in lam takun waase inaanay ahayn baa shardi ah xaamilan inaanay mid uurle ahayn oo hadday uur leedahay la odhan maayo afar bilood iyo toban cisho tirso ee maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa ile ninkii uba tegiya uur bay leedahay waxa weeyaan markaad uurka dhigtaa daahir aad noqonaysaa ciddadaadi dhammaanaysaa in lam takun waa inaanay ahayn ama waa inaanay ahayn xaamilan mid uur leh biarbacati ashhurin ay tactadu waxay cidda tirsanaysaa biarbacati ashhurin afar bilood iyo wa casharata ayaamin toban maalmood lilxurati tii xorta ahayd wa nisfihaa muddadaa badhkeedna waxaa tirsanaysa lilamati tii addoonta ahayd ayaa tirsanaysa oo iyaduna waxaa wey shan habeen ee laba bilood iyo shan habeen weeyaan athaalitu ta saddexaad cidda tirsataa almufaaraqatu waa tii la faaruqay fi lxayaati nolosha lagu faaruqay wahiya walxaal hiya iyaduna min dawaati lquruu'i kuwa xaydka hele ee tirsada iyo tuhriga ay ka mid tahay bialaai xaydaatin ay tactadu way cidda tirsanaysaa ama fa ciddatuhaa ciddadeedu bialaai xaydaatin saddex xayd weeye lilxurati tii xorta ahayd wa xaydatayni laba xaydna weeyaan lilamati tii addoonta ahayd gabadha saddexaad ee cidda tirsataa ee dumarka ciddada tirsada ka mid a ah, waa gabadhii ninkeedu uu furay isagoo nooloon dhimanba ninkii baa faaruqay gabadhii islamarkaa markaa gabadha ninkaasi uu furayo iyadu ma aha mid aayisa oo quusatay ma aha oo dhiiggii ka go'ay ma aha oo dhalma baxday ma aha waa qof caadadii helaysa mid yaroo aan weli xayd ku dhicinna ma aha marka hadday gabadhu ninkii uu furo dhiiggiina ay helayso aanay weli ka quusan caado xaggeedoo caadadii ay helayso gabadhaasi ciddo tirsigeedu waa saddex xayd saddex xayd oo duhrigii la socday ciddo tirsanaysaa tii addoonta ahaydna laba xayd bay tirsanaysaa sidaas weeye allah waa tule waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in ay alaaa xaydaatin saddex xayd bay tirsanaysaa eh, hadday addoontayna laba xayd bay tirsanaysaa weeyaan marka haddii laakiin eh, waa haddii dalaaqu yahay bacda dukhuul halkaa masalada aan baraarujiyo dalaaqa caynkaas ah ee gabadhu ay saa u tirsanayso waa goorma waa gabadhii uu ninkeedu u tegey oo ay nin iyo qof dumara isu noqdeen dabeeto dalaaqaasi yimi laakiin haddii isagoo gabadhii mehersaday aan weli gabadhii taaban furiinkaasi dhaco laba xaaladood mid unbay noqonaysaa laba xaaladood bay noqonaysaa xaaladda koowaad in gabadhi ninkii aanu taabanba oo aanay cidlo isla tegin oo aanay guri isla gelinba oo aanay nin iyo qof dumara isu noqon hadday xaaladdu sidaa tahay wax ciddaa ah kuma laha ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaati uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna soo maaragti famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha buu alla leeyi subxaana wa tacala min qabli an tamasuu intaydan taaban ka hor haddaad furtaan wax ciddo ah oo gabdhahaasi ay tirsanayaan kuma lihidin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala haddiise ninku gabadhii uu la kulmo xitaa uurna markaa yaanu jirin hadduu doono xitaa ama xitaa ay la arkay mar uun iyagoo guri intay wada galeen albaab hoosta ka soo xidhay ama gurigeedii iyadoo weli joogta gurigii hooyadeed ama reerkoodii oon weli aanu la soo wareegin hadduu soo booqdo oo qolkaas gabadhii fadhiisa inta la yidhaha u tagto albaabta hoosta laga soo xidho waxaa la tixgelinayaa in labadaa qof is arkeen marka iyadu waa cidotirsi markaa noqonaysa almufaaraqatu tii la faaruqay fi lxayaati nolosha lagu faaruqay ayaa dumarkii muctadaadka ciddo tirsanayay ka mid ah wa hiya walxaal hiya iyaduna ay tahy min dawaati lquruu'i kuwa duhriga iyo xaydka tirsada bialaai xaydaatin ay fa ciddatuhaa ciddadeedu ama tactaddu way ciddo tirsanaysaa bialaai xaydaatin saddexayd bay tirsanaysaa lilxurati tii xorta ahayd wa xaydatayni laba xaydna waxaa tirsanaysa lilamati tii addoonta ahayd araabic allatii lam taxid liiyaasin aw sigarin facidatuhaa alaaatu ashhurin lilxurati wa shahraan lilamah allatii qofka dumara allatii qofka dumara taasoo lam taxid aan xaydin oo maxay u xaydu weyday liiyaasin quusasho awgeed oo waaba ka quusatayoo waa islaan habaroo dhalmadays ah aw amase lisikarin ama waa da'yartaha weli xaydba kuma soo duxin fa ciddatuhaa ciddadeedu ee waxa weeyaan alaaata ashhurin saddex bilood weeye lilxurati tii xorta ahayd wa shahraani laba bilood weeye lilamati tii addoonta ahayd iyadana laba bilood bay cidda tirsanaysaa waase alla yidhi subxaana wa tacaala wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin soo iyaga iyo wallaa'i lam yaxidna kuwa aayisaadkee quustay iyo kuwaan weli xaydin ciddadoodu waa saddex bilood ayuu alla leeyahy subxaanahu wa tacaala hadday addoon tahayna waa laba bilood allatii qofka dumara ee cidda tirsata iyaduna waxaa weeye allatii tii wey lamtaxid aan xaydin sababtu waa maxay liiyaasin ay liajli iyaasin quusasho dhiig ay ka quusatay sababtii iyo awgii aw amase lisikarin da'yaraan fa ciddatuhaa taa ciddadeedu alaaata ashhurin saddex bilood weeye lilxurati tii xorta ahayd wa shahraani laba bilood weeye lilamati tii addoonta ahayd waman irtafaca xayduhaa walam taclam sababuhu tactadu bisanatin in kaanat xuratan waaxida wa axada cashara shahran in kaanat amatan tii shanaad ee muctadaadka ka mid ahayd man mid weeyaan irtafaca uu kor noqday oo laba waayey xayduhaa xaydkeedii caaday bay heli jirtay xayd bay heli jirtay qof habaroo gabowdao dhalmadaysana maaha waa qof caadi oo dhaqmaadahoo dee haddii alla idmaayo caadada gabdhaha la da'da ah intaa waa dhalayaanoo dhiiggii waa helayaan laakiin iyadii dhiiggiibi iyo caadadii gabadhii laguma hayaba walam taclam walxaal lam taclam aanay ogayn sababuhu sababtiisana ma oga gabadhii xaydkii mar quraysay u heli jirtay iska waweydayba wax kaga dhacay xaydkii ka go-itaanka uu ku yimi oo xanuuna ama cillad jirtaana ma garanayso gabadhii gabadha caynkaasoo kale haddii la furo tactadu way cidda tirsanaysaa bisanatin sanad bay cidda tirsanaysaa in kaanad xuratan hadday xor tahay wa axada cashara shahran koob iyo toban bilood bay cidda tirsanaysaa in kaanad amatan hadday addoon tahay oo halkan wuxuu leeyay sheekhu gabadha xaydkeedu uu rafcoomay oo xaydkiibaaba gabadhii ka kor noqdayoo waaba laga waayey say xaydka u heli jirtay waa haddana wax sabab ah oo la garan maayo gabadhaa xaydkii ay heli jirtay ka rafciyey iyadii ma oga mar qura unbaa xaydkii ay heli jirtay iska weyday gabadha caynkaas oo kale ah waxaa la odhanayaa laba xaaladood mid unbay noqonaysaa oo sheekhu wuxuu leeyahay sanad bay cidda tirsanaysaa hadday ay addoonta xor tahay yacni wuxuu u jeedaa sagaal bilood bay gabadhaasi sugaysaa oo sagaalkii biloodna dee waxay muddo u ahayd tii uurka lahayd sooma tii uurka lahayd ayaa iyadu uurkeedu haddii iyadoo caawa uurka caloosheeda waxgaleen la furo sagaal bilood bay sugi lahayd marka waxay cidda tirsanaysaa muddadii tii xamliga ahay ay tirsan jirtay oo sagaal bilood ah waxaa sababta saa loo leeyahay waxaa dhici karta dee soomaha inay uur leedahay islaantu mar haddii ay xayd lahaan jirto xaydkii weydo weli qofkiina qof dhaqmaada uu yahay oon dhalmadays ahayn waxaa la filayaa mar haddii xaydkii weydo reerna leedahay inay uurleeda loo filayaa marka muddo islaan uurle muddadeeda ha la baxnaaniyo oo ha la sugo muddada ugu faraa badan ilaa sagaal bilood weeyaane ha la sugo si arrintaas riximkeeda inuu beri yahay loo hubiyo lixdaa bilood markay dhammaato kabacdina waxay ku daraysaa gabadhii saddex bilood oo ciddatul aayisa ah islaantii quusatay ee da'da weyneed ee da' ku timi awgeed xayd uga quusatay ciddadeedii saddex bilood ahayd walaa'i lam yaisna min almaxiidi walaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum fa ciddatuhunna alaaatu ashhurin baa la yidhi saddexdaa bilood bay ku daraysaa sagaal bilood oo saddex bilood laga dabageeyey waa sanad soomahade sanadkaasay gabadhii cidda tirsanaysaa hadday addoon tahayna way ka yareen laba bilood bay tirsan jirtaye sagaalkaa bilood ha tirsato laba biloodna ha loo geeyo koob iyo tobankaa bilood bay cidda tirsanaysaa eh, eh, imaam shaafici caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahy haadaa qadaa'u cumar bayna almuhaajiriina walansaar laa yunkiruhu minhum munkirun fasaara ijmaacan imaamu shaafici wuxuu leeyahy qadahaa sidaa lagu xukumo mas'aladatan waa arrin cumar uu xukmiyey muhaajiriin iyo ansaarba cid ku diida arrintan aanay jirin man irtafaca qofka uu kor noqdo qofka dumara ee weydo ay ka kor noqdo xayduhaa dhiiggeedii oo walam taclam aan ogeyn sababuhu sababkii dhiiggan gabadha ka rafciyey ma oga tactadu way cidda tirsanaysaa bisanatin sanad sida si loo hubiyo bal in uu leedahay iyo in kale waase goorma goormawaase aya taasi waa in kaanad xuratan hadday xor tahay wa axada cashara shahran koob iyo toban bilood bay tirsanaysaa in kaanat amatan haddii ay addoon tahay naas weeyaan wain carafat sababahu lam tazal fii ciddatin xataa yacuuda watactada bihi wuxuu leey sheekhu caleyh raxmat ullah wain ictarafat hadday garato oo ay qirato sababuhu dhiiggan waxa ka rafciyey oo dhiiggan ay u weyday sababtii hadday qirato ay garanayso lam tazal ka zuuli mayso fii ciddatin ciddo inay ku dhex jirto xataa yacuuda ilaa xaydkii uu soo noqdo oo watactaddu ay cidda tirsato bihi isagay ku ciddo tirsato halkan sheekhu wuxuu leeyahay caleyh raxmatullah wagafara allahu danbah hadday gabadhu qirato oo gabadhii waa la furay markii la furay cidda tirsi baa in laga wada hadlo la doonayaa saddex saddex caado iyo saddex xayd tirsaa lagu yidhi markaase waxay tihi caadada aada sheegaysaa m indhaweyd maba aragba anigu caadada ma haya warkeedba waa horaabay suukahay dambaysay oo maxaa caadadii kaa rafciyey maslaan gabowdayoo duqabaa tahay oo dhalma baxday baxdayoo khamsiinaadka gashay mise xanuun baa jira hadday tidhaahdo war uma hayo sanad baa feedhaha loo gelinaya sanadka tirsaa la odhanaya saddex biloodna ku darso hadday tidhaahdo aniga waan garanayaa sababta xaydkaygii rafcisayna hadday sidaa tidhaahdo oo waa maxay baa la odhanayaa xanuun baa in dhoweed ba iduldegay hadday tidhaahdo ama haddii alla idmaayo ilmaha nuujiyaa oo hooyo wax nuujisaan oo intaa ilmaha naaska jaqsiinayo dumarku qaaliban intay ilmaha naas jaqsiinayaan oo ku irmaan yihiin xaydka ma helaan kuwa iyagoo naaska jaqsiinaya xaydka helana waa jiraan labada way isugu jiraan hab hase badnaato intay kuwa naaska carruurta u dhigayaan aan xaydka helin marka hadday tidhaahdo waan xanuunsanayaa xanuun baa xaydkaygii rafciyey ama ay tidhaahdo ilmaa jaqaya oo naaska ilmaha aan u dhigayo ayaa keenaya sababta xaydku u iman waayey qoftaasi waxa weeyaan waxay waxay noqonaysaa qof mutarabbiso ah oo fadhida ilaa xaydka u yimaadaa la sugayaa marka way cido tirsanaysaa markaa waayo iyadu waa mutallaqa mutallaqadaasoo aan ka quusan weeye dhiiggii ku dhici lahaa dhiiggaa markaa waxay soo gelaysaa cumuumu qowlihi tacaala walmutallaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaata quruu saddexdaa qur'i bay tirsanaysaa haddii laakiin waxaa rafciyey uu yahay ridaacaas oo marka ridaacaasi uu jirayo ilaa ilmaha naaska ay ka gudhiso oo markaa xaydku u imanayo marka ay naaska ilmaha ka goyso ayaa xaydku u yimaada loo cidda tirinayaa wa in ictarafat hadday qirato sababuhu dhiiggu sababtuu u go'ay lam tasal ka zuuli mayso fii ciddatin ciddo inay ku dhex jirto xataa yacuuda ilaa uu usoo laabto xaydkii oo watactad ay cidda tirsato bihi isaga tii u dambaysay lixaad imra'atulmafquudi ninkii la waayey islaantiisa say cidda tirsanaysa iyada ninbaa gabadh baa nin qabay ninkiisuu u deganaa waa tahriibayoo meel buu aaday rag iyo ruux ninkaasi jaan iyo cidhib meelu dhiga lama hayo gabadhina sidii bay ugu xidhantahy ninkii ama meel colaadi ka dhacayso ninku meel suu u joogay meeshii baa colaadi ka dhacday mahlako iyo meel halaag loo filay meeshu waa ahayd gabadha caynkaasee ninkeedii la waayey say cidda tirsanaysaa imra'atu lmafquudi ninkii la waayey islaantiisii in kaanat hadday tahay likaybatin maqnaansho waayitaankaa ninkaa la waaye maqnaansho hadduu sababkii yahay daahiruhaa maqnaanshahaasoo daahirkiisa sida ka muuqataa uu yahay asalaamatu nabadgelyo oo meelaan colaadi ka jirin oo dhibaata aanay ka jirin buu ninkii aaday meeshiina wax dhiba iyo colaada ilaa yowmina haada laguma hayo nabadgelyaa meeshaa lagu joogaa ninkii ugu wardambaysay lam tasal gabadhaasi ka zuuli mayso xataa yatayaqana mowtuhu ilaa uu yaqiin noqdo ilaa uu hubaal iyo yaqiin noqdo geeridiisa aw amase tamura calayhi ay soo marto gabadhii tiscuuna sanatan sagaashan sannadood min yowmi wulida maalintii la dhalay laga bilaabo halkanna de waa qowl kulle aqwaasha fuqahada ka mid ah weeyaan <clears throat> oo islaantii la yidhi hadda ninkaagii meel nabadgelyaha haddii kuugu wardambaysa ilaa hadda aan lahayn sagaashan sannadood oo laga bilaabo sannadii aada dhalatay ka cidda tirso hadii la yidhahdo maxaa lagu soo gaadhayaaba maxaa lagu soo gaadhi maaya soo maha iyadoona xilligaas nafina kuma noole waaba dhimanaysaaba ama iyadoo qof duqoo shayba isku dhexdhacday baa soo baxaysa hadhow marka waa in qofkii waxun loo badbaadiya loo baaqiya si xun loogu soo gaadho marka warkaasi waa war fuqahada qaar ay qabaan laakiin ninkaasi muddo afar sannadooda ayaa la sugayaa waa la raadinayaa haddii la waayo markaa dee waa la fasakhayaa oo awliyadiisi inta loo yeedho subxaana wa tacaala weli aad buu uga sii digayo tilka xuduud ullah waman yuطic illaaha warasuulahu yudkilhu jannaatin tajrii min taxtiha anhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim waa qofkii dhaxalka siduu ahaa u meelmariya kii khiyaama ka waran waman yacsi illaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiim bu alla leeyay subxaana wa tacaala marka waxa weeyaan halkan wuxuu kaga hadlay sheekhu miiraafku marka waa saddex qaybood dadka wax dhexlaa ama miiraafku sidiisuba arkaan saddex saddexuu leeyihi rukniga koowaad waxaa la dhahaa almuwari almuwarith waa kii dhexalsiiyey ka dhexalsiinaya waa kee waa ka dhintay soo maa kan dhintay dhimashadiisa ayaa keentay in xoolahan la dhexlo soo sooma dadkan isa soo taagay dhaxalkan qofka dhaxalsiiyey waa ayo waa isaga soo waxaa la yidhaahdaa afka carabiga almuwariu afka soomaaligana dhaxal siiye baa la dhahaa waa ninkii dadkan dhaxalka siiyey dhaxalkana wuxuu u siiyey geeridiisu bay ku heleen soo geeridiisa ayay ku heleen ka labaad rukniga labaad alwaariu we alwaariu waa maxay waa kii wax dhexlayey kii dhaxalka qaadanayabaa waaris la dhahaa kii saddexaad almawruuhu waa mawruukii oo waa maxay waa wixii la dhexlayay siiqa maxaa u diiday meesha siiqadii aawa ma nin dhintay nin nool baa wada sheekaystaa nin nool nin dhintay ma wada sheekaystaa maya hadday wada sheekaysan lahayn wuu dagaalami lahaa carruurtii aan layga soo dhawaano islaanta laygama dhawaan kara iyo hanteeda ha laii daayo dagal baa ka dhici lahaa meesha ninkan la maamulanayo meeshan jiifaa waa nin tegey oo adduun ka haajiray wey marka siiqama suuroobaysa sooma suuroobayso rukniga kuwaad waa maxay almuwariqu waana waxay kaasi waa kii dadkan dhexal siiyey alwaariu waarikuna waa maxay waa kii wax dhexlayey almawruufu waa wixii la dhexlayey marka shuruudo badan bay ku ansixi kartaa irtigu shuruuduhu ku ansaxaya waxaa ka mid a muxuu ku ansixi karaa o mawtmuwari mawtulmuwari maxaa looga jeeda muwari inuu dhinto kii wax dhexal siinaya soo ma kii dhexal siinaya dadka waa inuu dhintaa xaqiiqo ahaan waa inu dhintaa ee mawtkiisa la ogyahay ama xukun ahaan waa inuu ninkaasi u dhintayba xukun ahaan waxaa looga jeedaa waaba la waayey raqiya ruux lama hayo muddaa la sugay muddadii qofkii la waayi jiray la sugi jiray afar sannadood iyo xoogaabaa la sugay raq iyo ruuc iyo raad lama hayo xukun ahaan maxaa lagu xukumaya xukmahaan geeri baa lagu xukumaya soo ma marka waxaa weeya horta waa in ay jirtaa mowtu lmuwarif xaqiiqatan aw xukmaa waa shuruudaha uu ku ansixi karo ilaa haddaan shuruuda loo dejin qof kastoo nooloo soconaya hala dhexal la dhigaa soo ma marka shuruudahaas waa ko shardiga labaad xayaatu lwaariثi badahu xayaatu lwaariثi bacdahu kan wax dhexlayaa waa in ay sugnaataa inuu nool yahay kan uu dhexlayo kadib soo maaha hadduu doona ilaahayow geerida muu elbiraqsi ka dambeeyo muu geerida saacad ka dambeeyo xaqiiqatan aw xukman kulli faaq isagana xaqiiqa ahaan waa inay sugnaataa kii qofkan dhexlayey ee inuu inuu nolol ku sugnaa oo ka geeri dambeeyey ilbiriqsiba ha noqotee ayib ka saddexaad alcilmu bisabab waa in aqoon loo leeyahay sababta labadan qofe ay isu dhexlayaan miyay isdhaleen ma isu dhexeen ma isu waalidbaa waa in sababta la ogaada soo ma hadduu qofni soog taago qofka walaalkiisaan ahay aduu yidhaha ma aabihii baan ma hooyadii baan waa runtahay ma lagu mutaxyaa wixiiba waa in waxay sugnaadaan soo ma cilmu sabab alcilmu bisabab waa in la garanayaa oo aqoon loo leeyahay sababta labadan qof inay isdhexlaan keentay ma aabba iyo hooye isu yihiin ma wiil iyo aabbihiibaa ma maxaaskiisiibaa wamaa ilaa dalik waa in meeshii jirtaa sabab waa inay jirtaa shuruudahaasi waxaa la yidhahda waa shuruudaha uu ku ansaxayo dhaxalkii ti kuwaad waa maxay kitaabkan miiraasku iyo dhaxalku kitaab sahlan maaha waxaa la rabaa inayna wadaaddo keliya iska noqonin dhaxalkan iska soo akriyaa la rabaa kitaab sahlan maaha o shuruuduhu ku ansaxaya waa maxay mawtulmuwari oo maxaa looga jeedaa maxaa looga jeedaa waa in ay sugan tahay kii dhaxal siinayay geeridiisa maxay ku sugnaan kartaa xaqiiqatan aw xukman shardiga labaadna waa maxay xayaatu lwaarihi bacdahu kan wax dhaxlayaa waa inay sugnaataa xaqiiqa ahaan ama xukun ahaan u sugnaataa inuu ka uu dhaxlayo ka geeri dambeeyey ilbiriqsiba ha noqotee ilaahay intuu hadda ku dhinto halkan kadinka kan kakala hadduu ku dhinto xitaa wasdhexlayaan marka hore labadan dhaxalka la wadaajinayaa kadib baa loo soo gudbayaa ciddii ka dambaysa saddex alcilmu bisabab oo looga jeedo waa in aqoon loo leeyahay sababta keentay labadan qof inay isdhexlaan waa maxay waxa ka dhexeeya ee dhalasho ah ama isu keenay isdhexlaan saddex waa in la garanaya adaabit lwal alxuquuqu xuquuqda hadallo badan buu horta leeyahay oo miraafku oo abwaab iyo waxyaalo hamaraad iyo waxyaala axkaam iyo arkaano iyo waxyaala badan buu leeyahy laakiin waidinku baahaysaaye in yar in yarta aanu ilaalina bes insha allah alxuquuqu xuquuqda almutacalliqatu ku xidhan bitarikati tarika waxaa la yidhahdaa hantidii maydku ka tegey maxaa la dhahaa magaceeda tarika la soco weligaa hantidii uu maydku ka tegey tarikana waa la dhahaa mawruuna waa la dhahaa waa fahamtay soo maa inta badan kutubta fiqhiga ah tarika loo isticmaala taria tarikatu fulan tarikatu ulan fulan maxaa loo jeedaa marka waa hantidii uu ka tegey ninkani alxuquuqu xuquuqda almutacalliqatu ku xidhan bitarikati hantidii uu meydku ka tegey hamsatun shan weeye waa intaan la dhexlayn hadda ogow markaas intaan la dhexlayn kow mu'unatu tajhiizi lmayit mu'unadu waa kharashkii iyo alaabtii maydka lagu diyaariyey oo maydka maxaa lagu diyaarin karaa waxaa lagu diyaarin karaa biyihii saabuuntii kafantii cadarkii xabaalqodadii gaadhiga lagu qaadiya kiradiisii waxaas dhan sooma hadi marka waa mu'uunatu tajhiizi ilmayit waa kharashkii diyaarintii maydka la diyaarinayey lagu bixinayey hantiisa laga bixinaya dadka loo loo shaxaadi maayo waa jirtaa waxaan garanaya nin hadda ala raxma dhintay oo xawaalay sita waa amaaniyaadkii amaaniyaadkii oo koonfurta in hanti badan bu hanti badan markuu dardaarmay wuxuu yidhi hantidayda guryo dabaqyaa buu lahaa gawaari buu lahaa jagooyin waaweyn buu lahaa hudheello waaweyn buu lahaa wuxuu yidhi hantidayda kafan la iigama iibin karo markaa dhinto sababtu asalkeediiba xaaraam ahaa buu yidhi xaaraam weeye markaa kafantii kollay nin yar mawaaga ahaayo nin waxaan waktigaas annagoo iskuol dugsi dhexe ka imi afraad baan shanaad baan hanfilayaa ka imi ayaa meeshiiyo darisna waa nin fiicanoo aad noo dhaqaaleeyu ahaa markii uu yimaado duhurkii waan kusoo yaaci jirnayoo lacag munisiin insha alla yarxama marka waxaan maqli jiray marka dadkii markii uu dhintay waxaa la yidhi odaygii wuxuu yidhi kafan la igama iibin karo lacagtayda oo maalkayga asalkiisii khamaar baan ka helay oo hanti aan khamaar ku helay bay ahayd oo hantidan faraha intaan la eg leh marka waa khatar oo qofku kolley adduun adoo qaawan baad ka tegaysaay wax xalaala quudo oo wax xalaala xidho haba kuu yaraato wixii ilaahay ku siiyo ku qanaco xalaashaa laazim ah jidhkaaga iyo uurkaaga qofku markuu dhinto waxa ugu horeeyay isbedelo wuxuu yidhi nabigu sal allahu alay waslam waa qofka calooshiisa waa shayga ugu horeeya bal u fiirsada markuu qof dhinto waa fuuray waa dibirso lama yidhaahdo rasuulku wuxu yhi sal allau alay wasalam waxa ugu horeeya qofku markuu dhinto isbedelo waa calooshiisa ku dadaala inaad xalaal cuntaan buu nabigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu alayh marka xalaasha xalaasha ha lagu dadaalo oo xaaraamta in aad dee bakti ku gaadha mooyaane baktinimo xilligii lagu xalaalan jiri mo si kale ha isugu dhawaani nacuudu billah ahaani ka labaad adduyuunu daymihi almutacalliqa ee ku xidhnaa bicayni tarika wixii uu ka tegay laftooda maxaa looga jeedaa waa dayntii isaga lagu lahaa somaarg dayntii isagii lagu lahaa isagii teg maanta laakiin dayntii xaggee haddii lagu leeyahy hantidan baa lagu leeyay somalia laga jara marka maxaa kow ah in isaga horta aaskiisa laga qalqaaliyo aaskiisa laga qalqaalinaya qofka biyihii iyo wixii lagu bixin lahaa aaskiisa oo dhan marka laga soo jeesto qodobka labaad maxaa loo dhaadhacaya waxaa loo dhaadhacayaa dayntii in laga bixiyo adduyuunu daymihii almutacalliqatu ku xidhnaa bicayni tarika wuxuu ka tegay laftooda ku xidhnaa ahaali adduyuunu lmursala adduyuunu daymihii almursalatu haddii aan la idmaayo sii daysnaa waxaa looga jeedaa haddii aan la idmaayo wixii dayn ahaa ee qofkan maydka ah isagu fiqigu waxay kala fasliyaan duyuun mursala iyo duyuun mutacalliqa bay kala farqiyaanoo waxaa jirtay wax hadda inagu aynan ku macaamilin baa jiri jirta oo caalamkana meelo badan hadda ka jirta waxa weeyaan qofka daynta haddii alla idmaayo intuu qaato rahanna uu dhigo duyuun mutacalliqa baa la dhahaa daynta qofku uu qaato wax rahanana aan laga hayn yani ciddii uu ka qaatay aanay ka hayn laakiin isaga xaqiisii kliya xaqi lagu leeyahay taa maxaa la dhahaa duyuun mursala waa dayn sii daysan iyo dayn wax lagaa hayo afahansama hadda daynna waa dayn iska caamaho hanti lagaama hayo midna maxaa lagaa hayaa hanti baa lagaa hayaa sooma lacag baad amaahatay qof baad ka amaahatay lacag kun dolara siris baad dhigtay oo raxmad lagaaga haya dahab ah sooma aragta duyuuntaas waa duyuun mutacalliqa soomaaha dee midna waxba lacag baad amaahatay ama raashin baad amaahatay waad dhimatay waxba lagagama haya sooma aragta markaas wax lagaa haya taasaa loo jeeda marka aduyuunu daymihii baa la bixinayaa almursala daymihii sii daysnaa oo qofka wax rahmad ah aan laga hayn waxay kaloo noqon karta daymaha sii daysa maalan ba daynta allen way noqon kartaa oo maala haddii ninkan sake lagu lahaa iyo haddii qofkan kafaaragud lagu lahaa iyo qofkan haddii uu cid intuu wax ka amaahday amaahdii lagu lahaa aduun sheegnay haddii kiro lagu lahaa ama gaari dheh ama guri dheh haddii wax uu iibsaday lacagtii lagu lahaa waxaasoo dhan bay noqonaysaa maxay noqon kartaa deyntaasi mid isaga lagu leeyahay amaah buu qaatay kiraa lagu leeyahay alaabuu iibsaday lacagteedaa lagu leeyahay ama waxay noqon kartaa miduu ilaahay ku leeyahay zako baa hantida lagu lahaa ama kafaara gud baa laga rabay inuu bixiyo oo lagu lahaa intaas maxay soo gelaysaa adduyuun ish almursala araabicu alwasiyatu dardaaran weeyo qofku uu dardaarmo bihuluثi saddex meelood meel inuu dardaarmo fa aqallu iyo wax ka yar ligayri waariin mid dhaxal leh kii inuu dardaarmo kii dhaxalkana ah maxaa loogu diiday waa soo sheegnay isaga waxaa loogu diiday laba nasiib buu isku qaadanayaa oo wuxuu qaadanayaa hantina waa qaadanayaa wuxuu kaloo qaadanayaa dhaxalkiina wuu qaadanaya hadda waxaa dhici karta marka kii dhaxal kalaa ah inuu qado ila waa xoolo hore loo fagataysta wey soo maahade inay qadaan baa dhici kar dadka alwasiyatu dardaaran ayaa ka mida haddii ala idmaayo xuquuqdii ku tacalluqaysay meydku wuxuu ka dhintay biului ulukii dardaarankii uu dardaarmay iyo fa aqalu wax ka yar oo maxay tahy wxii ka yar waa rubuc iyo iyo khumus fa aqalu ligayri waarisin mid dhaxal ligayrkii baa la siinaya sooma aragti halkan wuxuu u jeeda sheekhu dee in qofkii markuu dhintay maalkiisi kow maxaa laga bixiyey meydkiisi baa laga qalqaaliyey soo ma labo duyuuntii raxmadda looga hayay saddex tii ilaahay ku lahaa ee taa raxmad looga hayd afar wasiyadiisii baa laga bixinaya dhaxaltooyadii weli lama gaarin soo maarti dhaxal iyo loo soo fadhiistay lama gaarin wasiyadiisii shan marka waa shantii maxay noqotay tii janaad marka alirthu dhaxalka hadduu yihi marka afartaa marka laga gooyo ayaa maxaa marka dambe laysugu imanaya dhaxalkii laysugu ima alirthu dhaxalkii weeyaan baa laysugu imanayaayo dadkii dhaxalka lahaabaa loo qaybinaya adaabidu haani daabidka labaad daabidka labaadi asbaabulirhi sababaha wax lagu dhaxlo halaaatun waa saddex saddex shay wax lagu dhexlaa sideedaba saddexdaa mid mid afaraad ma dheera midna lagama dhimi kow nasabun dhalasho dadka isdhexlayaa muddadan dhalasho wadaagin baa dhaxal wadaagi kara waa maya dhalashaa la ysku dhexlaa way allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waulu larxaami bacduhum wlaa bibacdin inta riximka isu ah ee wada dhalatay iyagaa isxiga buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala somaarati waulularxaam baa la isku kuwaas athaani waxa labaada laysku dhaxlo waa maxay nikaaxun waa guur guur baa laysku dhaxlaa oo waxa weeyaan laba qof oo isguursaday dhaxal baa ka dhaxeeya haddii labadii qof ay isqabay midkood uu dhinto hadday zawjadii dhimato ama zawjkii uu dhinto maxaa meesha laysku yeelanayaa waxa dhexalbaa laysku yeelanayaayo ilaahay baa wax isugu xidhay subxaana watala walakum nisfu maa taraka aswaajukum ba alley soo maaragti ragow waxaad leedihiin haweenkiinu waxay ka tagaan badh baad idinku qaadanaysaan laakiin dee odaygu mar kasta barh ma qaadanayo hadday islaantu caruur ay caruur ay leedahay oo caruur meesha ay u dhashay ma bar buu qaadanayaa waxbaa ka degaya soo maaha haddii maalan tusaale ahaanba haddii isaga aanay waxba u dhalin fiiri haddii isaga aanay waxba u dhalin islaanta iyo ninkani ways guursadeen carmal bay ahayd oo nin baa uga horreeyey ninkii kale caruura u dhashay ilaahu midba muu noqdo muu ka bato isagii oo aanay waxba isu dhalin ayay kala dhinteen midkood baa isagii iyadii baa dhimatay maalan isagii odhan maayo aniga waxba iimay dhalina bar ha lay siiyo ummad kalaa joogta adiga ani kuu dhaline daday dhashay baa joogo aan laga goyn karin jidhkeedii ah kuwaasaa kuu diiday odayo inaad qaadatid bar inaad qaadatid soo ma ma qaadan kartid bal kuwaasaa kuu diiday marka taasna waa maxay nikaaxun waa guur waxyaalaha laysku dhaxlo alaa walaaun welana waa laysku dhaxlaa waxa weeyaan qof qof adoona xoreeyey oo xor ka dhigay alwalaau liman actaqa inama alwalaau liman actaq walaha waxaa iskale maxay qofkii maxay qof xoreeyey oo qofkan qofkii uu xoreeyey oo xor ka dhigay haddii cid dhaxashaaban la waayo yaa dhaxlaya qofkii dee walaha welihiisa lahaa ee xoreeya dhaxlaya soo maaha haddii islaan iyo caruur uu yeeshana islaanta iyo caruurta dhexalkooda inta la siiyo wixii soo harana isagaa loo dareerinaya wixii soo harayaa loo dareerinayaa wala kii walaha lahaa ee xoreeyey ayaa loo dareerinaya wuxuu yihi sheekhu asbaabul irfi dhaxalka sababihiisu halaaatun saddex weeye nasabun dhalasho nikaaxun guur walaa-un wale weeyaan wallah subxana wa tacala aclam